بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaa casharkii soddonaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn amba anshaal curiyey jannaad curiyey beero macruushaad la kor yeelay oo loo dhisay meelo ay fulaan oo ay ku baxaan ay ku faafaan waa dhirta qaarkood iyo wakayra macruushaat kuwa la kor yeelay qayrkoodba oo ayagu sidooda u qotonsaday oo iyagu dhulka isku taaga labadaa tafsiir ee kala duwan ambaa aynu odhan karro way iska soo horjeedaan baa lagu fasiraa oo macruushaat wa huwa alla alladii midka weeyaan shaa jannaat curiyey beero abuuray beerahaasoo macruushaat la fidiyey macnaa dhulka la goglay amba macruushaatin la kor yeelay iyo wakayra macruushaat kuwa la goglay kayrkood amba kuwa la kor yeelayba kayrkood ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sidooda intuu abuuray iyagu qotonsaday oo jirid ay isku taagaan yeeshay waannakla ka abuuray weeye alle subxaanahu wa tacaala wa huwa alle alladii midka weeye anshaa abuuray annakla timirta iyo wazarca zarcaba ilaaha abuuray weeye mukhtalifa xaaluu yahay saracaasi kuu iskhilaafsan yahay ukuluhu midhihiisu yacnii xaaladan geedka la abuuray dee midhaba muu lahayne waxaynu xaalaynaynaa xaala muqadara bimacnaa ilaahay baa wuxuu qadaray inuu yeelan doono midho la cuni doono wanakla buu alla abuuray timir iyo wazarca ayuu ilaahay abuuray sarac mukhtalifa xaaluu yahay kaasi miduu iskhilaafsan yahay macnaa timirta iyo saraca ukuluhu midhihiisu ay iskhilaafsan yihiin wazaytuun saytuunka ayaa alla abuuray jannaadkaasay ku wada xidhan yihiin wazaytuuna buu alla abuuray warumaana rumaanka ayuu ilaahay abuuray mutashaabiha xaalu yahay kuu isu eg yahay macnaa midhahooda amba maaragtay dhirta caleenteeduba xagga midabka iyo wagayra mutashaabih mid aan isshabihin oo isu ekayn kayrkood xaalu yahay mutashaabiha xaalu yahay buu alla abuuray kii isu eg ee isa shaabaha wagayra mutashaabih mid aan isu ekayn xaalu yahay buu alla abuuray subxaanahu wa tacaala allah wuxuu yihi kuluu cuna min thamarihi kaa lasoo sheegay madkuurka yacni kuluu cuna min thamarihi kaa midhihiisa cuna idaa ahmara markuu midho bixiyo idaa xilliga cuna ahmara uu midheeyo amba uu midho saaro wa aatuu siiya xaqahu xaqiisana siiya yowma xasaadi goosashada yoomkeeda yowma xasaadi xasaad iyo xisaad labadaba waa la uu noqdaa lafdigani qira'a ahaanna wuu u jiraa yowma xisaadi amba yowma xasaadi goosashadiisa maalinteedana xaqiisa siiya yowma xasaadihi maalinta goosashadiisana xaqiisa siiya marka xaqan laga bixinayaa ma sekadiiba culimmada qaarkood way yidhaahdeen aayaddu inkastay maki tahay asalka sekadaa waajibaha bay leeyihiin tafsiilka iyo caddayntuna wuxuu ku soo degay bay yidhaahdeen madiina culimmada qaarkood waxay leeyihiin maya xaqani waa xaq kale oo siwa zakaa ah sekada aan ahayn oo markaas sadaqad iskaa la siiyo dadka masaakiinta ah iyo dadka aan waxba haysan culimmada qaarkood le aayaddanba waaba la nasakhayna way jirtaa oo ibnu jariir iyo rag la mida ayaaba qaba oo waxay leeyihiin maalintaa dee beerta la jaro maalintaa sekada lamaba bixiyo waayo waxay u baahan tahay in midhihii la jaro la miiso qadarku ku sakoobaya inay gaadhay la eego cilalnimo noocaasa ah ayuu keenayaa waxa ugu xoog badan baad moodaa axaadiis ku ansaxdayna ay jiraan amba saxiix ah in ay tahay xaq sadaqad un iska ah oo ka baxsan sekada inuu jiray walaa tusrifuu hana xadgudbina inahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudba ma jecle eh wa min alancaami wahuwa alle aladii midka weeye ansha'a abuuray min alancaam xoolaha xaggoodana ka abuuray xamuula mid wax qaada facuuladani bimacnaa faacil weeye wa min alancaam wa khalaqa alle wuxuu abuuray min alancaam xoolaha xaggoodana rabbi wuxuu ka abuuray xamuula mid wax qaada oo bimacnaa rar qabata oo geeli waa la raraya iyo wa farshaa mid gaagaaban amba goglanba iyo wa farsha mid la goglay oo yacni waa ta aan rar gaarin amaba aan looguba talagelinba in la raro oo adhiga iyo wax la mida ayaa soo gudageli kara waanay ku fasireen mufasiriinta qaarkood oo masalan alxamuula qaarkood waxay leeyihiin ancaamta macno ka caamsan xoolaha ayaabay ku fasireen oo waa geelii waa fardihii waa baqashii waa dameerihii waa wax kastoo la rara bay leeyihin alfarshuna waxay leeyihiin waa adhiga waa sida ibna jariir aabari isaguu ku fasiray raximah اllahu tacaala weeye oo wuxuu leeyahay waxaan ugu malaynayaa farsha gogol in loo magacaab loo sababta gogol loogu magacaabay adhiga waa lidunuwihi min alardi macnaa dhulka ayuu u dhow yahay waa tafsiir ay saareen weeye culimada qaarkood alfarshu le waaba gogosha laga sameeyeyna waabay jiraanba oo masalan dee xoolaha geeli dhagortiisii iyo maaragtay suufkii idaha iyo wixii lamid ah wa min alancaam xoolaha xaggoodana rabbi wuxuu idinka abuuray xamuula mid rarqaad ah rargal ah wax qaada iyo wa farshaa mid goglan amba gaaban amba wa farshaa gogol buu alla idinka abuuray wax la goglado kuluu cuna mimaa kii wax ka mida cuna amba mimaa kii xaggiisa wax ka cuna rasaqakum allaahu alla idinku arsaaqay oo walaa tattabicuu ha raac raacina khuduwaati ashaytaan shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raacina waayo maxaydaan u raacaynin innahu istinaafkaasi ayaa sidii macno cillo oo kale ah innahu shaydaanku lakum idinka wuxuu idin yahay cadow cadow buu idin yahay cadowgaasoo mubiin cadaawadiisu ay caddahay marka ilaahay subxaana wa tacaala dee waxaynu ku soo dhex jiray in dad ahlushirki ah amba leexsani waxyaabo fara badanoo ilaahay u abuuray inay xaaraam ka dhigeen tii baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma arkaysaa reebay in habdhaqanka noocaasi uu ku tilmaamay alleh inuu yahay mid baadil ah waxaa kaloo ilaahay sii caddeeyey aayaadkana ku caddaynaya waxyaaba uun dee dadku markay jahliga iskaga jireen amba jaahiliyadda ay ku jireen ay samayn jireen oo inagii soo maray oo xoolahooda qaybo ka mida ah waa ku iska xarimay sida baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada iyo waxaana ugu horreeyey ninkii la odhan jiray camar ibni luxay ma arkaysaa awalu man gayara diin alambiyaa buu ahaa ninkaasi qofkii ugu horreeya diinta ambiyada maaragtay bedelay wa awalu man sayaba sawaa'ib maaragtay ayuu ahaa marka wuxuu leeyahay alleh subxaanahu watacaala xoolahani waa qaar ilaaha idin xalaaleeyey une maaha kuwa laydinka xarimay markaa xaaraantimayntay xarimi jireen xoolaha qayb ka mid ah ayaa ilaahay ku caddeeyey halkan wax daliilay u hayaan inaanay jirin thamaaniyata aswaaj xamuuladii baad ka beddelaysaa wa min alancaami ay ansha'a rabbi wuxuu abuuray min alancaami xoolaha xaggooda wuxuu idinka abuuray thamaaniyata aswaaj noocyo sideed ah waa afar lab ah iyo afar dhadig ah alaswaaja waa jamcu zawjin waa sinfi waa nooc markaa labkiina gees baa laysu raaciyey oo afar ah dhadigiina gees baa laysu raaciyey wa min alancaami wuxuu rabbi idinka abuuray hamaaniyata aswaaj noocyo amba sinfiyo sideed ah markaa ilaahay sideeddii buu tafsiiliyey min adda'ni idaha xaggooda rabbi wuxuu idinka abuuray ithnayni laba waa wankii iyo laxdii wa min almaczi macashna waa la akhri karaa bifatxi alcayni wa min almaczi riyaha xaggoodana rabbi wuxuu idinka abuuray ithnayn laba waa orgigii iyo maaragtay ceesaantii weeye ambaridiiba qul waxaad tidhaahdaa addakarayni ay axarama taasaa lagu nasbiyeeye axarama ilaahay ma wuxuu xarimay addakarayni ma labada labbu alla xarimay axarama ilaahay ma wuxuu xarimay addakarayni labada lab xarama ma kuwaasi ayuu xarimay waa orgigii iyo wankii am amase mise wuxuu xarimay alunfayayni labada dhadig laxdii iyo ridii kee ayuu alla xarimay istifhaamtu waa inkaari midna alla ma xarimin weeye ama am amase maama mid buu xarimay ey axarama ma wuxuu xarimay maa ma mid buu xarimay ishtamalat ay qaaday ama ay koobtay calayhi maagaba arxaamu lunfayayni labada dhadig riximkoodu riximadooda amba ilmagaleenkoodu ma neefkay ridu sido ee caloosheeda ku jira ila maa fii buduuni haadihi alancaam waa kuwa iska xarimay ma og tahay markaasaa ilaahay leeyahay ma ilmaha ridu sido amba laxdu ma labada kee ayuu alla xarimay midkoodna alla ma xarimin weeye ama ay axarama ma wuxuu alle xarimay maa ma mid buu alle xarimay ishtamalat ay koobtay baad odhanaysaa calayhi isaga maagaba arxaamu lunhayayni labada dhadig ilmagaleenkoodu nabi ii warrama bicilmi cilmi iigu warrama macnaa jahli ha igu warramina daliilkeena nabi ii warrama bicilm in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwo ku run sheegaya xoolaha qaybo ka midii inay xaaraam yihiin oo ilaahay u xarimay cilmi keena daliil keena oo waxaan jirin weeye oo sida shirkigaba markay ilaahay keyrkii caabudayaan loo yidhaahdo haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin marka waa in wax la weydiiyo keena bal waxaad u haysaan wa min alibili wakhalaqa alla wuxuu abuuray min alibili geela xaggiisana rabbi wuxuu ka abuuray itnayni laba waa hal iyo awrkii weeye wa min albaqar looda xaggeedana rabbi wuxuu ka abuuray itnayni laba waa sacii iyo dibigii qul waxaad tidhaahdaa addakarayni ay axarama alle ma wuxuu xarimay addakarayni labada lab waa dibigii iyo awrkii am amase mise wuxuu xarimay al unhayayni labada dhadig ama ay axarre am amase sidhaadhe am iyo maaba isku jira am amase maama mid buu alla xarimay ishtamalat ay koobsatay calayhi isagaba ay koobsatay oo yeelatay arxaamul unhayayni labada dhadig maaragtay riximkoodu amba ilmagaleenkoodu hashuma waxay sido amaba sacuma wuxuu sido ee calooshoo ku jira ayuu alle xarimay am kuntum bal istiaamta waa la amtan munqadica baa la yidhaahdaa bimacnaa am ay bal e macnaa taasi ma jirta e am kuntum ay akuntum ma waxaad ahaydeen shuhadaa kuwii joogay miyaad ahaydeen id xilli miyaad joogteen wasaakum allaahu alle uu idin faray bihaadaa kan waxaanaad kala xarimaysaan ma ilaahay baa idin faray am kuntum bale akuntum ma waxaad ahaydeen shuhadaa kuwii joogay miyaad ahaydeen id waagii id xilligii wasaakum allaahu alla uu idin faray bi haadaa sidan inaad wax u kala gurgurtaan oo qaar xarimtaan ma ilahay baa saa idin faray waa tahakum ilaahay wuxuu faray maahay subxaana wa tacala laakiin ilahay baynu nisbaynaya faman adlamu yaa ka dulmi badan faman kumaa adlamu yaa ka dulmi badan miman mid yaa ka dulmi badan iftaraa ku abuurtay cala allaahi alla dushiisa kadibaa been muxuu beentaa u abuurtay iftiraaduu ku xidhmayaaye liyudilla si uu u lumiyo ayuu u been abuurtay annaasa dadka bigayri cilm cilmi la-aan si uu ugu lumiyo bigayri cilm cilmi la-aan si uu ugu lumiyo xaala kownihi kayr caali ina allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo alqawma duulka alle ma hanuuniyo alظaalimiin daalimiinta ah ilaahay hanuunin maayo kii ugu horreeyey arrintanna jideeyey baa ugu horreeya cid guda gasha qul waxaad tidhaahdaa nebiyow laa ajidu anigu kama helaayo laa ajidu ka heli maayo fii maa kii dhexdiisa ka heli maayo fii maa ay fi ladii kii dhexdiisa ka heli maayo uuxiya la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday shay a shay ka heli maayo shaygaasoo muxarama laga xarimay calaa daacin mid quuta oo cunaya daacinkaasoo yadcamu quudanaya macnaa waxyaabahan idinku aada xarimteen weeye tafsiirka ugu fiicani kaa weeyaan waxyaabahan ashyaadan aada xarimteen ee baxiirada iyo saa'ibada iyo waxaan aada ula baxdeen laa ajidu anigu heli maayo fii maa kii kama helaayo uuxiya la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday muxarama mid laga xarimay kama dhexelaayo kuwanaad xarimteen shay aan kama helayo shaygaasio muxarama laga xarimay calaa daacim mid quuta oo cunaya daacimkaasoo yadcamu ilaa an yakuuna inuu ahaado kaasi mooyaane shaygaasi ilaa an yakuuna shay-u shaygaasi inuu ahaado mooyaane mayta bakti oo haddaad baktiga xarinteen ha baktigu xaaraam weeye mayta bakti inuu ahaada mooyaane aw amase damaa dhiig inuu ahaada mooyaane dhiiggaasoo masfuuxa la daadiyey waa dhiig la saydhay masfuuxa waa dareere la saydhay aw amase laxma khinziir doofaar hilibkii inuu ahaada mooyaane aw laxma khinziir doofaar hilibkii inuu ahaada mooyaane fa inahu hilibka doofaarku rajs waa qurun rajsun qurun weeye ba alla yidhi subxaana wa tacaala aw fisqa maytadaasuu ku xidhan yahay ilaa an yakuuna inuu ahaado mooyaane shaygaasi fisqa uu ahaado shay ilaahay daacaddiisa dibadda ka ah fisqigaasoo ah, maaragtay fisqigaasoo uhilla la gowracay amba loogu dhawaaqay ligayri illaahi alla kayrkii bihi isaga ihlaalku waa qaylada uhilla lagu gowracay magaca alle waxaan ahay alihlaalu waa qaylin uhilla loogu dhawaaqay ligayri illaahi alla kayrkii bihi isaga oo wax alle kayrkii lagu gowracay oo fisqi ah de waa faasiqnimo eh kaasna inuu xaaraam yahay waan hayaa ma arkaysaa ee faman qofka faman idura qofka loo dhibaato geliyo loo baahigeliyo faman idura qofka loo baahi geliyo loo dhibaato geliyo u gaajooda hayra baaqin xaal uu yahay mid adyadoonaya amba gardaroonaya kayrkii baqyi samaynaya dulmi iyo gardaro walaa caad wagayra caadin xaaluu yahay mid xadgudbaaya kayrkii oo dee iskaba xalaalaysa isna baktiga bakti cunba iska ah ka aan labadaaba ahayn ee alla u dhibaato geliyo dabadeeta cuna fa ina rabbaka rabbigaagu nebi muxamedow kafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim ee naxariista badan macnaa alle wuu dembi dhaafi doonaa oo qofku haddii uu cuno laakiin isagoon gardaroonayn baqiya aan samaynayn gardarro iyo cadowtinimo amba xadgudub midkood dabeedna dantu ay ku khasatee cunaa ilan dembi baa ka dhalan lahaa haddaanu u baahnayne ilaahay waa u dembi dhaafi doonaa wey wa cala aladiina kuwii uun ay waxaramnaa ficilkaa dambe ku tacalluqayaa jaare majruurku waxaramnaa waxaanu ka xarimnay cala aladiina kuwii waxaanu ka xarimnay haaduu yahuudoobay kula dii dufur ciddi mid leh dhammaantii baanu ka xarimnay masalan addufur waxaa la yidhahdaa waa xoolaha aan lahayn raafaf kala jeexan mashquuqa alasaabic mar haddaanu xoolu ahayn masalan waxaa loo jeedaa geela iyo gorayada iyo shimbiraha qaarkood iyo waxyaabahaasi weeye ma arkaysaa waa xoolaha aan lahayn raaf aan qooblayda aan ahayn aan lahayn raaf kala jeexan weeye wa cala aladiina kuwii uun waa iyagoo keliyaa lagu khasisay haaduu yahuudoobay xaramnaa waxaanu ka xarimnay kula dii dufur ciddi mid u saaxiibah dhammaantii amba ciddi mil mid leh dhammaantii baanu ka xarimnay waa geeri iyo wixii la midka ahaa wa min albaqari loda xaggeedana iyo alhanam kuwani raafo kala jixan bay leeyihin oo qaybo ka mida ah unbaa laga xarimaye wa min albaqari loda xaggeeda iyo alghanami adiga xaggiisana xaramnaa waxaanu ka xarimnay calayhim ay cala alyahuud yahuud waxaanu ka xarimnay shuxuumahumaa labadan baruurtooda ayaanu ka xarimnay amba xaydhooda shuxuumahumaa labadan xaydhooda amba baruurtooda ayaanu ka xarimnay ilaa maa kii mooyaane xamalat ay qaaday dhuhuuruhumaa loodan iyo adhiga dhabarada waxay ku sidaan mooyaane ilaa maa kii mooyaane xamalat ay qaaday dhuhuuruhumaa dhabarradoodu ay xambaareen awilxawaayaa midhiciradu kuway xambaareen mooyaane amba awilxawaayaa midhicirada mooyaane marka alxawaayaa waxay culimada qaarkood ay leeyihiin waa mabaacirta almabaacir haddii lagu yidhaahdo mabaacirtu waxa weeye uun intan inagu aynu idhaahno malawadkun buu noqonaya waayo xoolaa wuu dheeraadaa wuxuu ku fogaanayaa ilaa caloosha ayuu tegayaa dabeetna intaasun bay ku ururtaa saarada xooluhu marka intaasi ayaa yeelata daruur badan buu yeeshaa markaa malawadkaa xoolaho kale wuu iska noqon karaa mabaacir haddii lagu fasiro waana tafsiirka culimadu u badan yihin midhicirada marka xaydhaha qaybo ka mida ah ayaa xalaal u ah baad moodaa qaybana waa laga xarimay aw maa kii mooyaane ikhtalada ku marmay amba ku dheehmay bicadmin laf baridii baa soo gelaysoo xalaal u ah waayo danabka maaragtay amba lafdhumuqda ayay baridu saaran tahay aw maa kii mooyaane ikhtalada macnaa ku dheehmay amba ku marmay bicadmin laf mooyaane oo dhuuxii iyo waxyaabo lamida ayaa loo xalaaleeyey marka tadyiiq baa la geliyey qaybo badan oo baruurtii kamida laga xarimay moogta kuwii dhinacyeeda ku jiray kuwii shafkusan lahaa caloosha dee ku gaarayd waxyaaba fara badan baa laga xarimaya waana dulmi ay sameeyeen daalika taxriimkaasi ayaa jasaynaahum aanu ku abaalmarinay daalika macnaa taxriimka ay la yimaadeen ma waxaan ujeedaa dulmigaa ay la yimaa tadyiiqaasi ciriirigelintaasi ayaa jazaynaahum aanu ku abaalmarinay iyaga inaan kuwaa ka xarimno bibagyihim dulmigooda daraaddii bisababi bagyihim adyadooda iyo dulmigooda daraaddeed daraaddii wa inna anagu la saadiquun kuwii ku run sheegaya baanu nahay ambaba kuwii ku run sameeyey baanu nahay ku abaalmarinta aanu taa ku abaalmarinay amba waxaad tidhaahdaa jazaynaahum waxaanu ku abaalmarinay daalika kaasi bibabayhim baanu ugu abaalmarinay gardarraday gardaroodeen iyo dulmigooda daraaddii wa inaa anaguna la saadiquun kuwii ku run sameeyey baanu nahay abaalmarinta sidaas e, fain kadabuuk hadday ku beeniyaan nebi muxamedow faqul waxaad tidhaahdaa rabbukum rabbigiin duu raxma raxmadkii leh weeye raxmaddaasoo waasica ballaaran walaa yuraddu lagama celiyo ba'suhu alla ciqaabkiisa can ilqowm duul lagama hor joogsado oo cid ka celisaaba may ahaanin qoomkaasoo almujrimiina ah walaa yuraddu lama celiyo ba'suhu alla ciqaabkiisa can ilqowm duul xaggooda lagama celiyo almujrimiin ah sayaquulu waxay odhan doonaan alladiina kuwa ashrakuu shariig yeelay iyagoo qadarka alle xujaysanaya low shaa allaahu alla hadduu dooni lahaa maa ashraknaa annagu maanaan sharig yeelleen shirki lamaanaan nimaadneen walaa aabbaa'unaa aabbayaashayana shirkigaa lama yimaadeen naadaasay ku cadfan tahay waxa saale u fudaye lagu xidho laada eh walaa xaramnaa manaanaan xarimneen oo xaaraan kamaanaan dhignayn min shay ay shay a shaynaba xaaraam kamaanaan dhignayn maxay haddaba u jeedaan ilan arrintu sidan hadday tahay waa dhab oo waxaan ilaahay qadarini meesha kama dhacaan macnaha waxay u jeedaan ilaahay baa shirkigan iyo taxriimkan aan sharciga ahayn labadaba raalli buu ka ahaa waxay meesha ku qarinayaan inuu ilaahay raalli ka ahaa marka alixtijaaju bilqadar waa arrin aan banaanayn qofku macaasida markuu sameeyo iyo xumaanta markuu sameeyo inuu qadarka ilaahay u xujaystaa waa maaragta arrin banaan ma aha wa xaaraam weeye marka alixtijaaju bilqadar ma banaana haddii markaad xumada ku dhacday tuuga ku dhacday sinaad ku dhacdaad tidhahda ilaahay baa ii qadaray laakin ma laa yajuus cinda almacsiya ma banaana ama cinda almusiiba ha qadiyadii nabiyullaahi aadam oo kale calayhi salaatu wasalaam ee markii jannada laga soo tuuray xadiiskii muusa iyo aadam xujadii amba doodii dhex martay looma deliishan karo in qadarka la xujaysan karayo aadam qadarka wuu xujaystay laakiin qadiyadu qadarka u xujaystay waxay ahayd musiibada dhacday musiibada dhacdayna waxay ahayd kasoo tuuridii jannada laga soo tuuray ma arkaysa marka kuwani waxay leeyihin ilaahay baa raalli ka abay leeyihiin markaa sidaa weeye sababta loo diidan yahay ee maaragtay iyaga laftigooda aanay xaq ugu yeelanaynin in ay ku calaacalaan kadaalika sida kuwani ay beenta u sheegeen amaba adiga ay kuu beeniyeen ayay kadaba aladiina kuwiina u beeniyeen min qablihim ayaga ka horreeyey rusulahum ayay rusushoodii u beeniyeen xataa daaquu ilaa ay ka dhadhamiyeen ba'sanaa ciqaabkayaga ilaa ay ka dhadhamiyeen soomay noqon kadaalika sidan kuwani ay kuu beeninayaan ayuunbay kadaba u beeniyeen aladiina kuwii min qablihim kuwan aada la joogta ka horreeyey rusulahum ay u beeniyeen xataa daaquu ilaa ay ka dhadhamiyeen ba'sanaa ciqaabka ciqaabkayaga ee qul waxaad tidhaahdaa nebiyow markay qadarka alle xujaysanayaan hal cindakum agtiinna miyuu ku sugan yahay min cilm ay cilmun cilmi agtiinna miyuu ku sugan yahay oo hadduu ku suganaado ood cilmi u haysataan fatukhrijuu aada soo saartaan ku cilmigaasi lana waa jawaabtii istifhaamta waxa ficilka lagu nasbinaya hal cindakum agtina miyuu ku sugan yahay min cilmi ay cilm wax cilmiya daliil miyaad u haysaan in arrinta aada xujaysataan oo haddii aad u haysaan fa tukhrijuu aada soo saartaan oo cilmigan lana annaga aada noo soo saartaan macnaa ma haysaan wey in tattabicuun ay maa tattabicuun raaci maysaan ila danna mala mooyaane wax kale mana ayuunbaad raacaysaan wain antum ay wamaa antum ma tihidin ilaa takhrusuun kuwa qiyaas samaynaya mooyaane been kuwa sheegaya mooye wax kale ma tihidin qul waxaad tidhaahdaa falilaahi alle ayaa iska leh rabbi baa iska leh subxaanahu falilaah alle ayaa iska leh alxuja xujo rabbi baa iska leh jar albaaliga xeel dheer oo muxuu alle xujo haysaayey rasuulsuu soo diray iyo kutu alle soo dejiyey falilaahi allah ayay usugnaatay alxujja xuja ay usugnaatay albaaliqa xeel dheeri oo soo dejinta ilaahay kutub uu soo dejiyey rasul uu soo diray si maaragtay aydaan ula imanin hadhowto aydaan ugu cabanin rusul noomaad soo dirin rabbi baa iskale subxaanahu watacaala inuu xikma xujo leeyahayna ilaahay baa maaragtay sidaa xikmad kule falow shaaa hadduu alla dooni lahaa subxaanahu watacaala inuu idin hanuuniyo ay hidaayatakum lahadaakum wuu idin hanuunin lahaa ajmaciina dhammaantiin baa alla wuu idin hanuunin lahaa qul waxaad tidhaahdaa nebiyow halumma la kaalaya shuhadaakum keena waa ismulficil weeye keena shuhadaakum shuhadaakum keena markhaatiyadiina aladiina shuhadada yashhaduuna qiraya ana allaha alle xarama inuu xarimay haadaa kan fain shahiduu hadday marag furaan marag beena falaa tashhad adigu ha qirin macahum kuwa waxba beenta ay sheegayaan ha ku raacin walaa tattabic ha raacin ahwaa'a aladiina kuwii hawadooda ha raacin kadabuu beeniyey biaayaatina beeniyey waaladiina kuwiina ha raacin walaa tattabic ha raacin ahwaa'a aladiina kuwii hawadooda ha raacin laa yu'minuuna aan rumaynayn bilaakhira aan rumaynaynin oo wahum ayagu birabbihim rabbigoodna yacdiluuna la sima hayrahu la sima yacdiluuna hayrah qul waxaad tidhaahdaa nebiyow tacaalow kaalaya atlo aan akhriye eh maakii aan akhriyo xarama uu xarimay rabbukum rabbigiin uu idinka xarimay calaykum korkiinna uu ka xarimay oo markaa xarama baynu calaykum ku xidhnay kullu waxaa tidhaha tacaalow kaalaya atlu waan akhriye waa jawaabtii amarka waan akhriye maakii baan akriyey xarama uu xarimay rabbukum rabbigiin calaykum uu ku xarimay amba atlu waan akriyi calaykum korkiina ayaan ku akriyey maakii ayaan ku akriyey xarama uu ka xarimay rabbukum rabbigiin idinka xarimay anlaa tushrikuu siday tahay haddaba alla ma wuxuu xarimay anlaa tushriku dee shirkiga ayaa muxaram ahaa ee tarku shirkigu muxaram mu ahay haddaad sidaa ku wado marka macnaha ficilkan xarama ayaa wuxuu yahay ay wasaakum sidaa darteed baa ilaahay aayadda ku xidhaya alatii xarama allahu ila bilxaqi dalika wasaakum bihi lacalakum tacqiluun qul waxaad tidhahdaa tacaalow kaalaya atlu aan akhriyo maa xarama ay maa wasaakum rabbukum rabbigiin wuxuu idin faray calaykum idinka idin amray anlaa tushrikuu huwa kaasi waa alla idiin faray anlaa tushrikuu inaydaan u shariig yeelin weeye ugu shariig yeelin bihi bilaahi alle shay-aa shayba inaydaan ugu sharig culimmada qaarkood waxay leeyihiin kalaamka waxaa ku jira maxduuf shaybaa go-an siyaaqa amba hadalka ayaanay ku caddahay oo wuxuu noqonayaa qul waxaad tidhaahdaa nebiyow tacaalow kaalaya atlu waan akhriyi maa kii baan ku akhriyay xarama uu xarimay rabbukum rabbigiin uu xarimay calaykum korkiina ayaan ku akriya kaalaya wamaa kii baan ku akhriyi wasaakom oo alla idin amray oo huwa kaa oo alla idin amrayna anlaa tushrikuu inaydaan ugu shariik yeelin weeye bihi ay billaahi alle shay a marka allaadaa fii maxalu rafcaynu iska ridnay si kalaynu udhigi doonaayo waxaad odhan kartaa qul waxaad tidhahdaa tacaalow kaalaya atlu waan akhriyi maa maakiibaa ku akriyay xaramahu xarimay rabbukum rabbigiin uu ka xarimay calaykum korkiina anlaa tushrikuu ay an tushrikuu marka allaada sila aad ka dhigto an tushrikuu buu alla xarimay inaad ugu shariig yeeshaan bihi isaga shay ah marka allaadu waa sila weeye si kalea bay u dhigeen oo waxay yidhaahdeen qul waxaad tidhaahdaa tacaalow kaalaya atlu an akriyi maa kii atlu an akriye ah maakii baan ku akriyay xarama uu xarimay rabbukum rabbigiin xarimay alkaa markaa waqfiga dhig joogsi calaykum anlaa tushrikuu marka iqraadaa meesha ku jira calaykum ay ilzamuu waa ismulficil markaa calaykum ay ilzamuu laasima anlaa tushrikuu laasima anlaa tushrikuu inaydaan ugu sharig yeelin bihi bilaahi alle shay-a shaynaba inaydaan ugu sharig yeelin oo calaada iqraa deeta xaggan aynu soo marino ma arkaysa mafhuum soo maa wa bilwaalidayn u samafala bilwaalidayni labada waalidina ixsaana samafalid u samafala ma arkaysaa marka culimada xaramadaasi macnaha ficil kale ayuu sitaabay leeyihiinoo ma arkaysaa awsaakum ah wasaakum ah ayuu noqonayaabay leeyihiin waana ta lagu xidhay aayadda ma og tahay waayo laba shayba waa xaaraam labada shay ee xaaraamta ah unbuu halkan rabbi kaga hadlayaayo maxaa xaaraama ee tarkul soo xaaraam maaha oo tarki haddaad waajibka ka tagto waa xaaraam ee ficlulmacsiyana xaaraam weeye marka ma labadiiba waa la xarimaya subxana wa tacala oo masalan dee ilahay wuxuu leey subxaana wa tacaala anlaa tushriku <clears throat> amba alle wuxuu xarimay anlaa tushriku ay an tushriku marka qur-aankana way ku badantahy laadu iyadoo sila bihi shay a ah wabilwaalidayni wa axsinuu qadar wa axsinuu u samafala bilwaalidayni labada waalidna ixsaana samafalid walaa taqtuluu hadilina awlaadakum hadilina caruurtiinna min imlaaq gaajo daraaddeed ha u dilina min imlaaqin gaajo daraaddeed ha u dilina naxnu annaga ayaa narsuqukum arsaa idin arsaaqna idinka iyo wa iyaahum iyagaba walaa taqrabuu ha u dhowaanina alfawaaxisha kuwa foolxumada badan waa jamcu faaxisha faaxishada ayaa fawaaxish lagu jamciyaa sida saaxiraba loogu jamciyo sawaaxir alfawaaxish kuwa foolxumada badan ha u dhowaanina ka bedel maakii ha u dhowaanina dahara muuqday ee minhaa min alfaaxisha ka mid ah wamaa kii ha u dhowaanina badana qarsoomay ee minhaa ka mid a bimacnaa xumaanta la qarsaday iyo xumaanta la muujiyo midnaba ha u dhowaaninaba alla yidhi walaa taqtuluu hadilina annafsa naftana hadilina allatii nafta xarama allaahu alle uu xarimay qatlahaa qadar qatlahaa dilkeeda rabbi uu xarimayna hadilina ilaa bilxaq xaqin lagu dilo waxyaabay lagu dili lahaa moogta alanfus almuxarama waa imisa alanfus nafaha dilkooda uu xaaraamta yahay muslim iyo kayr almuslim intaba way noqdaan xaalaadka qaarkood mathalan waa nafta muslimka ah dee xaalaadka la dili karo waa garanaysaan oo hadday naf disho iyo hadday sina la timaado iyadoo wax guursata iyo hadday riri dawda waa macruuf nafaha kale een muslimiinta ahayn ee dilkoodu xaaraamta yahay waxaa kamida ah gaalka cahdiga ku jira mucaahidka waa koow waxaa la mida ah ka mustaamanka ah ee qof muslim magangelya uu siiyey isaga laftigiisu waa la mid waxaa kaloo dilkiisu banaanaan gaalku hadduu ergey yahay ergey uu yahay rasuul uu yahay isagana lama dilo ma arkaysa haddaanay cuhuuddii iyo waxyaabadee markaa ah, markaa ilaa bilxaq baa u taalla markaa markay kan ka baxaan dalikumka waa waxyaabaha ilaaha idinka xarimay qaarkoodna idin faray ayaa wasaakum alla idin amray amba idin faray bihi isaga daalikumkaas ayaa wasaakum bihi waa sababtii loo qadaray ficilkaasi lacalakum tacqiluun ay likay tacqiluu si aad u caqli yeelataan oo kuwa wax fahma aad u noqotaan oo ilaahay diintiisa awaamirtiisa amarkiisa iyo nahyigiisaba aad u fahamtaan walaa taqrabuu ha u dhowaanina maala alyatiim agoonka xoolihiisa ha u dhowaanina agoonka waxaa la yidhaahdaa intaanu gaadhin walaa taqrabuu ha u dhowaanina maala alyatiim agoonka xoorihiisa ha u dhowaanina ilaa bilatii arrintii ood ugu dhowaataan mooyaane khasla baa la yidhaha ilaa bilatii tii ood ugu dhowaataan mooyaane arrintii ood ugu dhowaataan mooyaane hiya iyadu axsanu wanaag badan oo maalkiisii oo loo rogrogo oo faa'iido loogu soo saaro oo loo dhaqaaleeyo xataa yabluqa ilaa uu ka gaaro ha u dhowaanina ashuddahu qaangaarhkiisa ashudda qaangaarhkiisa laa yutma bacda albuluuq mar hadduu ninku qaangaaro ma jiro maaragtay agoonnimo wax la yidhaahdo macnaa xataa yabluqa ashuddahu macnaheeda laga fahmi maayo hadduu qaangaaro booba taasina meesha kuma jirto oo mafhuuma mukhaalafuhu sidaa noqon maayo aayadda allah wuxu uhi subxaana wa tacaala wa awfuu wafeeya dhamaystira alkayla miiska iyo walmiisaan miisaankaba bilqisti cadaalad ku oofiya laa nukalifu kuma kalifayno nafsa nafna kuma kalifayno ilaa wuscaha laa nukalifu kuma kalifna buu alla yidhi wus weyneeyey nafsa nafna kuma kalifano ilaa wuscaha awooddeeda mooya <laughs> de naftu markay wax miismiisayso amba ay wax miismiisaamayso waxoogaa yar oo ka raacraaci karaa way iska jiraan laakiin wayna inay awooddeeda dadaasho iska oofiso weeye waidaa qultum markaad hadlaysaan ead cid doontaan inaad wax ka sheegtaan waidaa qultum markaad hadlaysaanna facdiluu cadaalad sameeya baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala markaad hadlaysaanna cadaalad ku hadla baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo dadka markaad ka hadlayso maalan haddaad qofka tacdiil taskiya aad ku samaynayso haddaad jaraxin ku samaynayso ood qofka wax ka sheegayso ma arkaysaa iyo haddaad qofka taskiyeynayso iyo haddaad u marag furayso labadaba waa inaad ma arkaysaa cadaalad samayso qofka waxba kale a maaragtay cadaalad ku hadal fi lfacaali waalmaqaal qofkuu dhow iyo qofkaa fog labadaba u cadaalad samayn ilaahay wuxuu farayaa cadaalad likuli axadin fi kuli waqtin fi kulli xaal in la sameeyo maaha daaifadaada iyo kooxdaada uun inay tahay tasidimulukha mana aha hebello inay yihiin kuwa maaragtay ee baaba'san mana aha qof hebel kaasaa doonta ayaad ka yeelayso waidaa qultum markaad hadlaysaan baa rabbi yidhi facdiluu cadaalad sameeya walow kaana haba ahaado ismigii kaanada miye walow kaana almaquulu fiihi aw maquulu lahu aw il walow qofka aad ka hadlaysaan haba noqdo amba aad u hadlaysaan amba waxaad ka sheegaysaan daa qurbaa qaraabo midu saaxiibaba ha noqde eh cadaalad sameeya baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala ilaahayna saasuu ina faraa wa bicahdi illaahi awfu cahdiga allena oofiya wa bicahdi illaahi cahdiga alla idinka qaaday waa mudaafun ilaa faacili haddaynu ka dhigno wa bicahdi illaahi ahdiga alla idinka qaaday oo daacadiisa ahna awfuu oofiya allah saasuu yidhi subxaana wa tacala wuxuu rabbi idin amray dalikum ka axkaamtaa rabbi idin faray qaarna idinka reebay ayaa wasaakum ayuu idin amray alle idinka bihi lacalakum tadakaruun si aad u waansantaan oo kuwa cibro qaata aada u noqotaan tattaciduna weeye wa ana haada ay walina haadaakani inuu yahay daraadey saa dheh fattabicuuh buu ku tacalluqayaa wa ana haadaakani inuu yahay daraaddii siraadii dariiqayga inuu yahay mustaqiima xaalu yahay kii toosan fattabicuuh u raaca macnaa inuu yahay ma og tahay amba wadalika kaasi amba arrinkaasi ana haadaa ana haadaakani inuu yahay weeye siraadii dariiqayga mustaqiima xaalu yahay oo sidaada aynu u qadarro amba wa ana haadaa ay waliana haadaa inuu kanu yahay daraaddeed siraatii dariiqayga mustaqiima caliga kii toosan fattabicuuh u raaca walaa tattabicuu ha raacina asubul dariiqyo kala wada duwan ha raacina asubul waa minal iyo nixal kala wada duwan oo kala wada jaadjaad ah ilaahay wuxuu farayaa muuminiinta biljamaaca wuxuu alla ka reebayaa can alikhtilaaf iyo wax la yidhaahdo tafaruq amba tafriqa waxaanu ilaahay caddeeyey waxyaabaha halaagay dad yoowii inaga horeeyey inay ahayd muran iyo isqabsi iyo wixii la mid ah inay yihiin ha raacina baa la leeyahay duruq kala duwan oo haddaad raacdaan bal jawaabta nahyiga eeg oo haddaad raacdaan fatatafaraqa fatafaraqa taadaa horaan qadaray baa xadfane fatafaraqa ay la leexato bikum idinka ay idinkala baydho can sabiilihi ilaahay dariiqiisa ay idinkala baydho oo ay idinkala leexato ilaahay sidaasui subxana wa tacala idinkala baydho ilaa haddaad duruq kala raacdaan daalikum kaa oo ah in dariiqa ah rasuulka ilaahay oo keliya la raaco duruqda kala duwan iyo manaahijta mukhtalifka aan la raacin ayaa wasaakum uu idin faray alla bihi isaga lacalakum tattaquun ay likay tattaquu si aad isaga ilaalisaan aad uga dhowrsataan baa alaleeya subxaana wa tacaala xumaan iyo leexasho allah wuxuu leeyay subxaana wa tacaala dariiqa rasuulka ilaahay un raaco daruq kale ha raacina uma aataynaa umadani bimacnaa waaw wow bay macnaan tahay ma arkaysaa ilaa waxaanu ognahay kitaabkii nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam inuu ka horeeyey kitaabkii nebi muxamed culimada qaarkood qul bay qadaraan qul waxaad tidhaahdaa uma aataynaa ay wa aataynaa umadaasi bacdaljumalka waxay iska noqotaa uun ma og tahay bimacnaa waaw uma aataynaa ay wa aataynaa waxaanu siinay muusaa nebi muuse waxaanu siinay alkitaaba kitaabkii towra alkitaaba kitaabkii towraad ahaa baanu siinay maxaanu u siinay oo mafcuulu lahu maxaanu u siinay tamaama taam yeeli daraaddeed daraaddeed baanu u siinay nimcada yada aanu ku taam yeelayno cala aladii qofka axsana wanaagga falay axsana wanaagga falay ma arkaysaa oo waa nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam iyo cid kastoo wanaag samaysaba cala aladii midka axsana ku wanaag falay fii ma acdaahu llah culimada qaarkood baa alladiigan waxaa luqada carabiga ku jira inuu isaga laftigiisuba iskaba noqdo masteriyaba ay noqoto oo qur-aanka laftiisaba way ku soo aroortay ma og tahay wakhudtum kaaladii khaaduu ey ka khawdihim ayuu la macnayahayoo markaa waxay noqonaysaa muusey u noqonaysaayoo tamaama dhammaystiri daraaddeed baanu ugu soo dejinnay kitaabkan cala aladii axsana ay calaa ixsaanihi markaad sidaa tidhaahdo calى aladii axsana ay calaa ixsaanihi muuse samafalidiisuu samafalay daraaddeed aanu ugu dhammaystirayno nimcada iyo wa tafsiilaa walitafsiili iyo kala saari daraaddeed amba caddayn daraaddeed likulli shay shay walba la caddaynaayo iyo wahudaa hanuun daraaddii ka hore ku wada xidh ay walilhudaa iyo waraxma raxmad daraaddeed baanu u siinay lacallahum si ay biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa yu'minuun yu'minuunadaas ku xidhmayaa biliqaagaasiye lacalahum si ay iyagu kuwa reer aan muuse raacsanaa biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa yu'minuun si ay u rumeeyaan wahaada kanina waa kitaabkan qur-aanka ahe wahaada kanina kitaab kitaab weeye labada kitaabkaasoo anzalnaa aanu soo dejinay hu isaga kitaabkaasoo ka sifee mubaarak la barakeeyey oo barakadiisu badan tahay ee fatabicuu raaca hu kitaabkan raaca wattaquu allah wattaquu ilaahayna ka baqa subxaanahu watacaala oo xumaanta ka hadha fattabicuuhu raaca wattaquu ka taga inaad khilaaftaan macnaa iska ilaaliya oo ka dhowrsadaa lacalakum turxamuun ay likay turxamuu si la idinku naxariisto an taquulu halkay ku xidhmaysaa macnaahu anzalnaahu qadar haddaba laadii kale anzalnaa waanu soo dejinnay hu kitaabkan maxaanu u soo dejinnay an taquluu ay lialaa allaa baynu qadaraynaa ma ogtahay an taquluu ay lianlaa taquluu si aydaan u odrhanin antan iyo laadaynu u qadarayna ay isku idqaamaynaa an taquluu ay lianlaa taquluu si aydaan u odrhanin daraaddeed baanu u soo dejinnay anzalnaahu qadar an taquluu ay lianlaa taquluu si aydaan u odhanin baan u soo dejinnay inamaa unsila waxaa la dejiyey alkitaab kutub waxaa lagu soo dejiyey calaa daa'ifatayni laba qolo oo min qablina annaga naga horreeyey unbaa kutub lagu soo dejiyey oo kuwa xilligaa rasuulka jooga iyo kuwan dambe baa lala hadlaya wa in kunnaa annana waxaanu ahayn intaa mukhafafa min athaqiila weeye shardiyaha u qaadan wa in kunnaa waxaanu ahayn annana can diraasatihim kuwa akhriskooda iyo akhriskay qur-aanka ay akhriyi jireen kutubtoodaasi laghaafiliina kuwii moogan wain kunaa anana waxaanu ahayn can diraasatihim kuwa akhriskooda ay akhriyi jireen kutubta lagu soo dejiyeyna laghaafiliina kuwa moogan baanu ahayno oo dee maanaan garanaynin luqadaha uu ku qoraa iyo afkooda toonaba aw taquuluu ay ansalnaahu waanu soo dejinnay lianlaa taquuluu si aydaan u odhanin ayaanu u soo dejinnay low annaa unsila haddii lagu soo dejin lahaa si aydaan odhanin ansalnaahu waanu soo dejinnay aw taquuluu ay lianlaa taquuluu si aydaan u odhanin low anaa unsila haddii lagu soo dejin lahaa calaynaa korka iyaga alkitaaba kitaab haddii lagu soo dejin lahaa hee lakunnaa waxaanu ahaan lahayn amba noqon lahayn ahdaa kuwii ka hanuunsan minhum kuwa hore si aydaan taana u odhan baan idinkuso ahdaa kuwii ka hanuunsan baanu ahaan lahayn minhum ay min daaifatayn faqad jaakum waxaa idin yimi bayina caddayn baa idin timi alla rabbi subxana bayana baa idin timi xujo baa idin timi min rabbikum xagga rabbigiin baa idinka timi waa hudaa hanuun baa idin yimi wa raxma raxmad baa idin timi ee faman adlamu yaa ka dulmi badan minman qof yaa ka dulmi badan kadaba beeniyey biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa beeniyey oo wasadafa ka jeedsaday canha markaa ficilkani laasim weeye laakiin culammada qaarkood sidii mutacadi uu yahay u laqbeeyaana way jiraanoo wasadafa canhaa kana jeediyey aayaadka alleh addoommada ama dadka qaarkood oo wasadafa ka jeediyey canhaa can ilaayaati annaas dad badanna ka jeediyey marka tafsiirkaasaaba xoog badan bay leeyihiin inay mucadaba u laqbayno sanajzi waxaanu ku abaal marin doonaa sanajzi waanu abaal marin doonaa aladiina kuwii waxaanu ku abaalmarin doonaa yastifuuna ka jeesta amba ka wejiga dadba can aayaatinaa aayaadka iyaga kuwa ka jeesta waxaanu ku abaalmarin doonaa suu alcadaab cadaabkiisa xun waa min baabi idaafati sifati ila almawsuufi oo waxaad odhan doontaa can aayaatinaa kuwa ka jeestay amba dadka ka jeediyey alcadaaba cadaab baanu ku abaalmarin doonaa cadaabkaasoo asayi xun macnaa sidaas weeye suua alcadaab cadaab xun baanu ku abaalmarin doonaa bimaa ay bisababi bimaa kaanuu yastifuun maadu masteriye weeye bimaa kaanuu yastifuuna ay biicraadihim jeegsigooday jeesteen daraaddii baanu ugu abaalmarin doonaa bimaa kaanuu yastifuun jeedsashaday jeesteen amba ay ka jeesteen aayaadka ilaahay dartii amba ay dadka ka jeediyeen daraaddeed baanu kuga abaalmarin doonaa hal yanduruuna miyay sugayaan kuwani ma sugayaan wax kale oo had iyo jeerale istifhaamta haddii aad aragto iyadoo ilaa ka dambaysay macnaheedu waa nafyi uunoo maa weeye hal yanduruuna miyay sugayaan macnaa ey maa yanduruuna sugi maayaan wax kale oo helay ma jiro ilaa an taatiya inay u timaado mooyaane hum ayaga almalaa'ika malaa'igtu inay u timaado mooyaane wax kaleba sugi maayaan aw amase yaatiya inuu u yimaado mooye wax kaleba sugi maayaan rabbuka rabbigaagu u yimaado uguna yimaado lifasli qadaa waa kaa'inun yowma alqiyaama bay arrintani dhici doontaa weeye ilaahayna subxaana wa tacaala inuu u yimaado mooyaane wax kale miyay sugayaan aw yaatiya rabbuk waa ilaahay sifaadkiisa ikhtiyaariga ah weeye inuu ilaahay subxaanahu watacaala imaatin leeyahay u cuntama iyo majii intaba ayay aayadani caddaysay marka mufasiriinta qaarkood aw yaatiya rabbuk ay amru rabbika iyo waxaa qadara awaaraha ku rog oo garatay waa inaad ciid awaaraha ku rog aw amase yaatiya inuu yimaado mooye wax kale miyay sugayaan bacdu aayaati rabbika rabbiga aayaadkiisa qaarkood wa jaaa rabuk markay ku leeyihin wa jaaa amru rabbika bay ku odhanayaan oo wa jaaa uu yimaado rabuk ay amru rabbik waa min baabmudaaf baa la xadfay bay ku leeyihiin amrigaa meesha ku jira haye marka wax kaste marka taawiil la geliyo wixii la doonaba taawiil waa la gelin doonaa ciisa rabbun kuwale markaa iyana taawiilk way awili doonaano waxaan ujeednay ku odhan rabbu ciisa esh rabbun allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala sidaad ilaahay u dhaaf aayaadkii wax u cuntama ilaahay sifaadkiisa weeye a antum aclamu am illah marka ilaahay baa kula waanimanaya adiguna haddaad tidhahdo iman maysid laa ilaaha ila allah yowma yaati yowma maalin yaati uu iman doono bacdu aayaati rabbik rabbiga aayaadkiisa qaarkood maalinta iman doonaan waa hadday qiyaamihii iyo ashraadi saaca iyo wixii la midka ahaaye laa yanfacu waxba ma tari doono nafsaa naf waxba ma gelin doono iimaanuhaa iimaankeedu ma anfici doono wax uu tarayaa ma jirto hadday dhacaan aayaadka ilaahay naftaasoo lam takun aan ahayn aamanatii rumaysa ee iimaanba lahayd min qablu ay min qabli ityaani haaulaa intaanay kuwani iman intani hadday timaaddo min qablu ay maaragtay intaanay kuwani iman horteed naftii aan iimaan lahayn iimaanka xilligaa la timaada ma aha iimaan ikhtiyaariya e, ee waa iimaan maalintaasuun dhalanaya iimaankaasna rabbi ma aqbalayo subxaanahu wa tacaala aw amase naftaasoo kasabaad ku shaqaysatay iimaan way lahayde aw amase kasabaad ku shaqaysatay fii iimaanihaa iimaankeeda mid ku kasbatay khayraa khayr mid ku kasbatay haddaanay ahayn waayo laftigeedu haddaanay camal wanaagsan oo saalixa aanay la iman jirin dee inkaar bay qabtaayoo hadduu muumin ahaa qabla dalik haddii uu muslix yahayna uu islaaxku wanaag ku samayn jiray camalkiisana khayr wanaagsan buu geli doonaa haddii aanu musli maaragtay muslix ahayn oo maalintaasuun toobadu la yimaadana lam tuqbal minhu towbatuhu lama aqbalayo maow kasabat fii iimaaniha khayra walaa yuqbalu minha kasbu camali saalixin idaa lam yakun caamilan bihi qabla dalik waa qadiyad khatar badan weeye camal la-aantiina halas ku gashay baad garatay qul waxaad tidhaahdaa intadiruu suga waxa dhici doona innaa anaguna muntadiruuna kuwii sugi baanu nahay ina aladiina kuwa faraquu kala kaxeeyey diinahum diintooda kuwa kala kaxeeyey tafriiq bay ku sameeyeen oo qaybna rumeeyey qaybna ka tegey culimada qaarkood waxay leeyihin waxay ku soo degtaa alyahuud waanasaara culimada qaarkoodu waxay leeyihiin waaba khawaarijtii culimada qaarkood waxay leeyihin waa asxaabu lbidac sida daahirka ah aayaddani caam weeye faalcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sababi qof kastoo ilaahay diintiisa khilaafsan oo xaqa barbarmarsan oo hadyiga rasuulka raaci waaya ma arkaysaa khatartaasi ayuu gelaya allah wuxuu leeyay ina aladiina kuwa faraquu kala kaxeeyey faaraquuna waa la akriyaa inay qadiyadu kufri tahay baad garanaya faraquu kala geeyey diinahum kala geeyey ee qaarna rumeeyey qaarna ka tegey ambaba fara ay faaraquuna waa la akhriyey ma og tahay faaraqu ka tegey ay taraku weeye markaa diinahum oo wa kaanuu ahaaday shiyaca kooxo noqday firaq ka ahli lmilal oo kale iyo wanixal iyo ahwaa waa dee min alfiraq daalla waa cid kasta oo maa kaana calayhi rasuulu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wa asxaabu oo cid kastoo khilaafsan ayay noqonaysaa ma og tahay kuwaasna lasta maad ahaanin nebi muxamedoo minhum ayaga mid ka mid ah maad ahaanin fii shay amaare lasta maad ahaanin minhum marka khabarkii halkaa laysada amba lasta maad ahaanin fii shay shay ciqaabkooda ka midoo adiga lagu su-aalayo lagu weydiinayaa amba leexashadoodaasi iyo tafaruqoodaasi may ahaanin minhum ayaga xaal u ka ahada shaygaas <clears throat> amba lasta minhum ayaga maad ahaanin wey markaa fii shayin waxay ku tacalluqaysaa yani shay xadfan bay ku tacaluqaysaa oo ku sugan maaragtay fii shayin oo mustaqiran fiihim ay fii khilaafihim aw fii tafaruqihim inamaa amruhum kuwa arrinkoodu ila allah alla xaggiisa ayuunbuu u ahaaday wey uma yunabi'uhum allana ayaa uga warrami doonaa bimaa kiibuu uga warrami kaanuu ahaan yafcaluuna kuwii sameeya man jaa'a qofka la yimaada bilxasanati la yimaada falahu wuxuu leeyahay cashru amhaalihaa xasanadaa toban laabkeed buu leeyahay xasano labanlaabid ilaahay uu labanlaabo waa halka ugu yar weeye intan qur-aanku isagoo ka badiyo toddoba boqol gaarsiiyey in ka badan sheegay bilaaxadba sheegay man jaa qofka la yimaada bixasana falahu wuxuu leeyahay cashru amhaaliha ha xasanadaasi toban laabkeed buu leeyahay waman jaa qofka la yimaada bisayi-a xumaan la yimaadana falaa yujsa lagu abaal marin maayo ilaa miluhaa ayada oo kale ilaa milahaa ayada oo kale mooyaane wahum laa yudlamuun alxaal baa lagu abaalmarin doonaa hum ayaga laa yudlamuuna aan la dulmiyin qul waxaad tidhaahdaa inanii aniga hadaanii wuxuu igu hanuuniyey rabbii rabbigay wuxuu igu hanuuniyey ilaa siraad dariiq buu igu hanuuniyey dariiqaasoo mustaqiim toosan diina diin buu alla igu hanuuniyey xagga maxalkay kaga cadfantay anba diina xaalu yahay diintaasoo qayimaa toosan millata ibraahiima ah cadfu bayaan ka dhig millata ibraahiima ah xaniifa xaalu yahay ibraahim mid toosan amba diin kastoo baatila ka leexday taxaqaana u baydha wamaa kaana mana ahanin ibraahiim ma ahanin min almushrikiin qul waxaad tidhaahdaa nebiyow ina salaatii salaadayda iyo wa nusukii gowracayga amba cibaadadayda wa maxyaaya noloshayda iyo wa mamaatii dhimashadaydaba lilaahi bay u sugnaatay rabbialcaalamiin caalamka rabbigiis ah laa shariika lah mid la wadaagaa ma jiro wa bidaalika kaas tawxiidkaas iyo ikhlaaskaas ayaa umirtu lay amray waana anigu awalu lmuslimiin muslimiinta awalkooda ka ugu horeeya baan ahay ummad walba rasuulkeedaa ugu horeeya qul waxaad tidhaahdaa nebi ow akayra allah ma ilaahay kayrkii abqi e abqi ma waxaan doonaa hayra allahi alla kayrkii miyaan raadiyaa oon ka raadiyaa rabba xagga rabbinimada tamyiisba ka dhig amba rabba miyaan ka raadiyaa ficilka wala mafcuul buu tallaabi karaa bay yidhahdeen walxaal huwa rabbi rabu kuli shay shay walba allaha leh uu yahay walaa tagsibu shaqaysan mayso ma kasbato kulu nafsin nafina ma kasbato dembi iyo xumaan ilaa calayhaa korkeeda xaalu yahay mooya macnaa korkeeda ayuunbuu ahaan doona walaa taziru xambaari mayso nafsu naf naftaasoo waasiratun dembaabtay wisra ukhraa xambaari mayso uma ilaa rabbikum xagga rabbigiin ayuunbuu marjicukum yahay noqodkiinu fa yunabi'ukum alla wuu idinka warami bimaa kiibuu idinka warami kuntum aad ahaydeen fiihi dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafa wa huwa alla aladii midka weeye jacalakum idinka yeelay khalaa'ifa alard arlada kuwa iskaga hadha khalaa'if alard arlada kuwa iskaga hadha warafaca wuu kor yeelay bacdakum barhkiinba alla wuxuu ka kor yeelay fowqa bacdin barhka kale korkooda darajaat laba mafcuul baabay qaadatay amba wa rafaca waa kor yeelay alle bacdukum barkiinba fowqa bacdin wuxuu ka kor yeelay darajaatin ilaa darajaat muxuu rabbi sidaa u yeelay liyabluwakum si uu rabbi idiin imtixaamo fiimaa kiisa uu idinku imtixaamo aataakum uu idin siiyey ina rabbaka rabbigaagu nebi muxamedow sariicu lciqaab ciqaab dhaqsado weeye alla ciqaabtiisu dhaqsato wainahu alle lagafuur allaha dembi dhaafista badan weeye raxiim ee raxmada badan leh subxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilaha illa anta